بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين shalay waxaa noo dambeeyey masaaisha ku saabsanayd kelimaadka sharciga ama waxa loo yaqaana xaqaa'iq sharciya ama asmaa sharciya alasmaa sharciya wax jiraa mise waa waxaan jirin imaam shiraasi uu ka hadlay wuxuuna rajaxay inay tahay wax jira khilaaf in ku jiraan wuu sheegay bacda asxaabihim ay diideen waysdheheen xaqaaiqsharciya ma jirto isaguna wuxuu rajaxay inay tahay inay jirto taas marka shala waataan ishaarnay oo eh, in asagu uu isku baraanbaray kutubtiisa qaarkeed oo khaasatan sharax oo kale iyo lumaca uu hadalkaa asaga hadda uu tarjiixiyey oo yidhi wadaliilu calaa ana hadi asmaa eh, uu hadda rajaxday xagga xoogaa wuu isku baraanbaray baraanbarkiisaas xoogaa mar eh, hadalkiisaasaan raba wax yar inaan baraarujin shala waan sheegay wuxuu ku leeyahay lumaca sharax markuu sharax wuxuu leeyahay ومن أصحاaبنا mن قال الأسماء كلها موقاaت على موضوعاaتiها في اللغة لم ينقل شhيء منها إلى الشharع أصxaabtana kuwa sidaas yaa jir hadalka halkaa noogu qoran wuxuu yidhi hadalkaa sii waday wuxuu yidhi wahuwa qowlu ahli اlxaq wey u fiirso hadalka asaga markuu sheegay wuxuu yidhi wahuwa qowlu ahli اlxaq wey ahlu sunna markaa shala waan sheegay lakin waxaan usoo raraya inaan dadka waada wax la duuba inays dadka qaarkood moodaan in hadal la iska leeyaha uu yahay markuu hadalkan hadda meesha noogu qoran laftiisa markuu soo raray buu wuxuu yihi qowlka asaga huwa alxaqu qowlkaas waa qowlka xaqa ah waa madhab ahlusunna wey waana madhabka ahlusunna ay qaba ahlusunnana ay ujeedaa shaacir ujeedaa shaacir ujeedaa marka waxaad ku tusaysaa sida isu baraanbaray weliba halkaa wuxuu ku sheegay hadalkiisa anigu hadda soroorisa xumaana kuma jiraane inuu tafsiirada ku difaacay inay asmaadu manquulo tahay laakiin hawshaa hadda ay u caddaatay oo hawsha uu ka noqonahayo kabacdi noqosho oo saraaxa muusan caddayn kabacdi wuxuu sii caddeeyey oo yidhi asmaada waxaan dhihi karnaa buu yidhi qaar waa mubqaa calaa asliha qaarna waa manquula waan dhihi karnaa buu yidhi wax tafriiqa waa samayn karnaa qaar waxaan leenahay bi waa manquula min alluqa ila asharci qaarna waxaan leenahay waa mubqaata cala luqa luqada siday baaqi ku tahay buu taas aan leenahay waa manquula marka iimaanku kuma jira buy ma yeelayna iimaanka laysa aliimaanu minha warka garta baylata salasumaadaan soo sheegin mushkilada meeshay ka jirto iimaanku waxaynu waxyaalaha la soo raray ka mid maaha iimaanku waa baaqin calaa hee calaa luuqa tasdiiq faqad weeye wax iimaanoo la soo raray ma jiro laakiin haddaan dhahno salaadii soon iyo xaji waa la soo raray waa iska yeeli karnaa laakiin iimaan lama soo rarin la soco sababto iimaan waa la soo raro haddaan dhahno wuxuu leeya waa madhabu he maxaa u diidaysaa madhab muctasila wa shiica walwaciidiya weeye iyo khawaariji kuwaas weeye lana soco haddam in la yidhaahdo imaamku waa iimaanku kelimat imaan waa manquula min alluga ila sharci waa madhab الصaxaaba wataabiciin wa ahli اlcilmi weeye la soco qaabkay khawaarij u daliilsanayaan iyo muctasiladii qaabka u daliilsanaya salafkuna waa kala duwan yahay oo muxuu kala duwan yahay salafku waxay u arkaan ay ku leeyihiin iimaankan manquulka oo lagu sheegay la soo raray wuxuu iska saaran yahay arkaan tasdiiq qowl bilisaan alacmaal acmaasha wey marka waxa la isku haya inta badan acmaasha marka salafku waxay ku leeyihin acmaasha minha waxaa ka mid a ah. hadduu horta qof ka wada tago acmaasha o dhan ka wada tago qofka asaga taarikul acmaal baa loo yaqaana jinsi acmaal asagoo kaafir xagga u tuur murjaa iyo qolyo kale unbaa qaba inuu muslim lakin salafkuma qaba inuu muslim yahay acmaasha qaybo ka mid ah haddii uu ka tago qaarna uu sameeyo oo lagu gaalaysiinaya jira minha waxaa ka mid a ah sida salaadoo kale hadduu ka tago man taraka salaata he faqad kafar isagana waa lagu dhegahaya xagga loo tuurahaya acmaasha qaybaha kale qaybaha hadduu ka tago waxaa jira laysku hayo fiihi nisaac tusaaleahaan mabaanida islaamka zakada iyo soonka iyo xajka iyo hadduu ka tago qofku ma muslimba mise muslima waa laysku haya laakiin salaada ayada waxay soo rareen imaam tirmidi hadda tirmidiga sunan ku soo raray inay ijmaac tahay eh, in salaada haddii laga taga ay gaalnimo tahay ama mabaanidan kale qofku ma gaaloobahaya mise ma gaaloobi waa laysku haya culamada qaar waxay dhaheen waa gaal kaafir billahi alcadiim maca saxaaba ku jira ciidaa ka badan qaarna waxay dhaheen maya waa muslim hala waaniyo oo faasiqoo inkaar ku dhacda hala waaniyo adigu almuhim taas warkeedu saas weeye laakiin khawaarijtii muctasiladii maxay ku leeyihiin iimaanku waa shay waaxid hal mid haddaad ka tahay boqolkii sagaashan iyo sagaal iyo nus haddaad la timaado nus ka tagto kaafir baad bannaanka u buuday marka waa garatan baylata laakiin salafku tafaasiil bay geleen war iimaanka waxaa ka minha waxaa ka mid a ah minhu waxaa ka mid a ah acmaasha baan ka wada cafwan acmaasha waxaa ka mid a ah qaar haddii laga tago la gaaloobayo qaar waxaa ka mid a ah haddii laga taga aan la gaaloobayn oo faasiq la noqonayo qaar waxaa ka mid a haddii laga taga aan faasiq xataa la noqonayn oo minha maxaa ka mid a tee sunanta iyo nawaafilsha iyo taacaadka sida khayrka waa ka mid oon faasiq la noqonayn oo kabaa'irna lagu dhacayn laakiin waciidiyada khawaarijta iyo muctasilada waxay ku leeyihin bannaankaan u tuurayna bannaankaan u tuurayna gaal buu noqonaya marka farqigaas farqigaas waa jiraa marka taasaa waxay ku xambaaraysaa inay dhahaan waxa waa diidayna annagu acmaasha ee ashaacirada ay ku xambaarayso hadal kale oo ah wuxuu sheegaa shiraazi oo haddaan halkaan u keenayo inaynan ku qaldamin hadhow kutubta markii lagu arko oo ah luuqada in la yidhaahdo kullul asmaa laysa manquula asmaadoo dhan manquula ma aha waana sida uu aad u naashinaasho u sharxo u xaladay u dahabeeyo ibnu subki taajudiin saaxib jamcu jawaamic marka asmaadoo dhan u manquulo maaha shiraasi kayrkiis buu ka soo raraa marka qofkaan ogeyn inu ku qaldabaa laga yaaba asmaadoo dhan u manquulo ma aha sax wey asmaadoo dhan inaysan manquulahayn qof qaba asmaadoo dhan waa manquula oo kelimaadka waa la soo wada raray kurtigood maba jiraba ah, marka wuxuu rabaa inuu ku yidhaha shiraasi asmaadoo dhan manquulo ma aha qaarkeed waa manquula waa yeelaynaa sida eh, cibaadaadka oo kale qaarkeedna manquula maaha sida kufriga iyo iimaanka iyo islaamka iyo hawlahaas manquula ma aha inu ku yidhaha halkeeda baaqi ku tahay marka taana ha ku qaldaminina midaan ha ku qaldaminina ha ka socono fasl buy idaa warada lafdu qad wudica fi luqati limacna wa fi lcurfi limacna xumila calaa maa habata lahu fi lcurfi liana alcurfa taalicu cala luqati fakana alxukmu lahu wuxuu yidhi fasl wuxuu kan u yahay idaa warada hadduu soo arooro idaa warada hadduu soo arooro oo yimaado lafdun kelimad baa timi kelimadaasi lafdigaasi weedhaasoo qad wudica loo dejiyey fi luqati luqada waxaa loo dejiyay limacna macnaa loo dejiy luqa alcarabiya macnaa loo dejiyo carab u taqaano ugu hadashaa wa lcurfi curfiga iyo dadka dhaqankoodana limacna macna loo yaqaanaawo ah, kalmacna loo yaqaanaawo hadda haddii la dhabarka itus dhabarka itus haddii la yidhaha soomaaliya eh, <laughs> hadda dhabarka itus iyo orod iga tag waa kala laba alaysa kadaalika ah, dhabarka itus haddii la yidhaha dhabarkaaga itus maanu marada ka qaade waa orod iga tag oo iga si soo maaha marka waa midna waa mid curfiya oo dadku ay dhaqan ahaan isla yaqaanaan midna waa mid asal luqaawey marka labada hadday isqabtaan oo luuqadiina macno ku soo arooray qofkan macno ku soo arooray maxaa la sameey kee la hormarin ma luuqadan ku wadaynaa waxaan leenahay dhawarka itus waxaa laga wadaa shaatiga kafeediya qamiiska bise waxaan leenahay curfigaa laga wadaayo ordayga tag weyne uga sii jeeso wejigaaga ma rabe see xaggee lagu wadaayaa sheekhu wuxuu ku yidhi waxaa lagu xambaarayaa curfiga wey xumina waxaa lagu xambaaraya oo lagu socodsiinayaa calaa maa shay baa lagu socodsiinaya habata u sugnaaday lahu lafdiga u sugnaaday fi lcurfi curfiga wixii u sugnaaday baa lagu xambaarayaa curfiga wix u sugnaaday oo dhaqanka dadku dhexdooda ay is yaqaanaan saasaa lagu socodsiinaya maxaa daliila maxaa jira maxaa saa u tiri lianna alcurfa curfiga iyo dhaqanka iyo caadada dadka dhexdooda ah waxaa weeye taariun isagaa koytaa oo gadaal ka yimid we aariun isaga soo degay gadaal ka yimid w aariw gadaal buu ka yimid cala luqati luqadu ku luqadu shay horreeyey buu ah la isticmaalay istilaaxan dambe iyo curfigan dambe iyo heshiiskan dambe iyo afgaradkan dambe ayaa ka dambeeyo gadaal ka yimid w marka luqadii waa lagu khasisayaa fa kaana wuxuu ahaanaya alxukmu lahu xukunka asaga iska yeelanayo mar hadday isqabtaan curfi iyo luqa hadday iska kaa qabtaan curfigaad hormarinaysaa lanna curfi he aari wey asagaa dambeeyo isagaa dambeeyo arfiga ayaa gadaal ka yimid weeye marka taasu wax saa usii dhib badan ma aho taas wax usii dhib badan ma aho waa hawlihan shalay aan soo maraynay oo haddii daaba la yiraahdo daaba curfiga wuxuu ku dhacaya faras in la yihahdo oon dameer iyo baqal iyo faras aan loo jeedin xayawaan kale geel iyo midna ibil iyo aan loo jeedin ayuu ku dhacaya taa wuxuu ka hadlaya wuxuu ku yidhi wa in kaana hadduu yahay lafdigii qad wudica mid la diyey fi luqati luqadii waxaa loo dejiyey limacnaa loo dejiye macnaa loo dhigay wey wa fi sharci sharcigana limacnaa loo dejiye macnu ku yimid wey oo sharcigu macnu isticmaalay aa bu xumila waa lagu socodsiin weye hadda waa curfigii iyo sharcigii luqadiyo ishaya hadday harcigi urfi hadday luqadii curfi isqabtaan curfiga xukunka sii baa lagu hadday sharciga luqa isqabtaan maxaa xukuna waa tana wa fi sharci macnaa loo dejiyey xumila waaa lagu ambaaraya lagu socodsiinaya calaa maa curifa aلharc ah, calaa curfi sharciga cafwan xumila waxaa lagu xambaarayaa calaa curfi harci sharciga curfigiisa iyo dhaqankiisa iyo qaabka sharciga waxu isticmaalo ayaa lagu xambaaraya lagu socodsiinayaa maxaa dhacay liannahu sharcigu weeye aariun asaga soo dariyey oo yimid oo gadaal ka yimid weeye cala luqati luqadda asaga ku yimid wey luqaddana waa horreysay horaa loo isticmaalay wey sharcigeena nebi moxamed calayh isalaatu wasalaam baa loo soo dhiibay oo mar dambe yimid wey marka sharcigaa dambeeyo gadaal ka yimid wey marka kii dambeeyey ayaan xukunka siinaynaa dliil kale ولأن اصd qasdiga ujeedada dantu waxaa weeye bayaan in la cadeeyo ukm harci xukunka sharciga in la cadeeyo xukun sharci in la cadeeyo oo ummadda loo cadeeyo xalaal iyo xaaraan ayaa meesha laga rabaa falxamlu alayhi falxamlu in lagu ambaaro calayhi dushiisa calaa sharci lagu xambaaro awlaa iyadaa habboon oo horayso weeye meeshaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam looma soo dirin weeye ajruumi inuu sharxo khawaamiis inuu sharxo nebi maxamed alay sala slam looma soo dirin maxaa loo soo diray sharaa'ic iyo xaqaa'iq iyo iimaaniyaad iyo kufr iyo cibaadaad iyo khayr iyo wanaag inuu sharxa loo soo diray wey marka alfaadii nebi maxamed calayh salat slam la yimid oo gadaal ka timid iyo sharxiisi tacliimkiisa ayaa laga hormarinaya weye mufradaadka luqada iyo tacliimaadka luqada laga hormarinaya tacliimaadka luqada ayaa laga hormarinaya warka waa iska dhibyelay sidaa u sheegay weeye haddaan wax kala soo bixinin waa sidaa u sheegay iyadu wax mushkilaa ah. malew faslun wa ama alqiyaasu kii afraada ugu dambeeyey kii afraada ugu dambeeyey ayuu dadka halkan gelay wuxuu ama alqiyaasu qiyaas waxaan soo marnay luqa meelaha laga qaadanaya asmaadii luqaadka luqa waa soo marnay waxaan soo marnay curfi waan soo marnay waxaan soo marnay harci baan soo marnay kii afraad waa kana ama alqiyaasu soo maaha in la qiyaas qaato fa huwa waxaa weeye oo luuqadii inaad shay isim aad ku sugto adoo uga qiyaas qaadanaya isim kaloo luuqadda ku soo arooray kelimad baad haysaa luqa carabigaad ku haysaa waa taqaanaa kelimad kale ayaad iyadoo uga qiyaas qaadanaysaa lannu qiyaaska sharciga muxuu ahaa inaad hesho mas'alo mansuusa oo adila ku sugnaatay ayadii mid shabahdana aad heshay kamacna uga qiyaas qaato saas ma ahayn tanna waa un sidoo kale wey inaad heshay kelimad iyo weer aad taqaano luga alcarabiya kabacdina kelimad kale aad hesho taa kale ma uga qiyaas qaadan kartaa wey hadda dooda waay ka taaganta wa ama alqiyaasu soo maaha fowa waxaa weeye qiyaasku de waa imaan doona tacriifaadkiisa iyo hawlis waa imaan doona baabka ugu dheer buunaba noqon doonaaba shiraasu waqti ku bixiyo ayuu noqon doona iyo cilladiis wa ama alqiyaasu soo maaha fowa waxaa weeye mitl tasmiyati in lagu magacaabo alliwaaa liwaad kuuntadhac dadkay dhihi jireen koonfureedku kuuntadhac eraycilmiyeedku er, hadday rag iyo dumar isu tagaan xaaraan isugu tagaan zinaa la yidhaahda laba ragu hadday wax iska doonaan maxaa la yihahda kuuntadhac baa la yihahda hadday laba dumar wax iska raadiyaan hee isku xogid baa la yihahda wadaadada soomali saasay mari jireen waa erey er cilmiyeed erey cilmiyeed luqal carabina waa ku kala duwan yahay erey luqal carabina waa ku kala duwan yahay marka furuu waxaa wey milu tasmiyati weeye alliwaata kuunta dhacaad tiraahdo zina aad ku magacawdo wey laba nina wax iska doonay zina aad ku magacawdo zinaduna maxay ahayd rag iyo dumar isu qof rag iyo dumar isu tegay hee xaaraan isugu tegay oo nikaax iyo aysan ka dhaxaynin ee milkilyamiin midna uusan ka dhaxayn bay ahayd wuxuu yidhi qiyaasan adoo uga qiyaas qaadanahaya calaa waطi nisaa haweenka oo loo galmoodo liwaadkiba waaad ku magacaabaysaa rag wax iska doonay baa waaad ku magacaabaysaa soomaalidu de liwaadka waay kaloo yihahdaan aniis bay yihahdaan aniismina waa yihahdaan hawsha iyada adoo adoo baad ku magacaabaysaa weeye waxaad ku magacaabaysaa inay tahay waxaad ku magacaabaysaa inay zina tahay baad ku magacaabaysaa adoo ga qiyaas qaadanaya calaa waطi nisaa calaa jihati xaaraam adoo u galmooday oo kale lagu magacaaba loo qiyaas qaadanaya marka hadda zina zinaan ka soo qaadaynaa wy laba rag waxa iska doontay zinaan dhahaynaa qiyaasan calaa waطi nisaa calaa jihati le xaraam saasaan dhahaynaa wy wa tasmiyatu nebiid nebiidka adoo ku magacaaba nebiidka nebiidku de waa timir iyo zabiib iyo aad ama timirta biyo intaad la dhigto hameenkii intaad timirta lafta laga bixiyo xoogaa la burburiyo oo biyo lala dhigo weel lagu shugo lagu daboolo weel weliba cafyar lagu daboolo lala dhigo kabacdi markii lala dhigo habeenkii uu ku baryo habeenkii o dhan uu ku jiro subaxdii markaad waagbure quraacanaysa isagoo juusa oo iska cabitaana oo macaana sonkor iyo waxbaan u baanay baa intaad ruuxdo yaad cabbaysaa wey enerji iyo maxaa leh indhaha shidanaysaa wey lakin khamra ma waa cabitaan caadiya ah. enerji iyo waxaa laga qaadaa waa samayna anigu waa shay iska macruuf qof walba waan samayn karaa waa shay iska caadiya ah. marka mararka qaarkood marka intuu khamiiro oo la daayo oo dhowr maalmood isaga jir habeen iyo maalin ku jiro xooga ku kulaado meeshii ku karo ayuu hadhow adoo u qabo inuu cabitaan kuu yahay ayuu shaygii khamra kuu soo dhuumanaysaa markaas hadhow waxaa la arkaya adigoo hee farahaaga tirinaya war waa ku seenay se wa kaa yimi tan maxaan sameen uu namiid baan cabay war namiid maada cabin khamraad cabta abaalka waa isbedelay xaaladdu waa isbedeshay marka waa tasmiyatu in lagu magacaabo annamiid in lagu magacaabo wey khamran lagu magacaabo ma lagu weysaysan karaa mise laguma weysaysan kara waad ogta fuqahada dooda ka dhaxaysa wey oo doodba ka dhaxaysa amran in lagu magaca khamrana muxuu ahaa kul maa khamara caqli e eh, fahuwa khamrun wey wax kasta caqliga daboolo oo maanka dooriya waa khamro weeye laakiin xagga xuduudda markii la yihaahdo mar qaarkood la kala duwahayaa oo dee jaadka iyo khamrada isku sii ku socodsiin maysid waxyaalahan xashiishaadka la isticmaal binjiga la isticmaalo iyo khamrada iskusi ku socodsiin midba xukun goori uu leeyahay khamradu waa mansuusa kuwan kalena waa mujtahad fiiha waa hawl lagu ijtihaaday qaadigu xukunku u arko ayuu ku ridayaa qofkan hadba qaabku isticmaalo siduu u daa'imo kamiyada uu cabay xaalkiisu siduu yahay qof xoogaa wax ka fakaday inuu yahay qof hawshaan daa'imay inuu yahay oo ku shuqule qaadiga xukunka gaaray ku xidhan tahay amaa khamrada soomaa ah, khamrada xadkeedu waa mansuusa qofka inkiran hadda waa gaaloobaya hadda qof hadduu tusaalayn rajaadku xaaraan ma aha daroogada la cadbo maanka doorisa iyo maa waxyaalahaas xaaraan ma haduu qof yara ti gaaloobi maayo laakiin qof hadduu yaraa khamradu xaaraan ma waa gaaloobaya waa inaad kala fahamto marka xukun ahaan xagga shareecada xukun bay kala leeyihiin xagga xuduudan sharci bay kaleeyihin marka saa ula socoto wadaadda soomaaliya ku khaldamo oo jaadka intay dhahaan waa khamri intay dhahaan ayay marka waxay doonayaan inay jaadka ku socodsiiyaan meeshay khamrada oo qofkii jaad cunaa sidii khamrada ha loo shaagugo halkeeda hala marso taana waa khata wax jira maaho laba shay shughul isku lahayn xagga xuduudda midna waa tacsiir midna waa xad buu leeyahay waa kala duwan yahay qiyaasan iyadoo looga qiyaas qaadanayo calaa casiiri cinabi cinabka casiirkiisa maaa la yia cabitaankiisa casiirka wayaa cabitaanka loo majmuujiyo min casara baa laga keena waa shayga markii la majmuujiyo miraha liintii iyo mooskii iyo tufaaxi iyo qarihi markii inta la majmuujiyo gacanta lagu majmuujiyo ama mishin lagu shiido waxaa weeye midkaasa casiir la yihahdaa qiyaasan adooga qiyaas qaadan nabiidkaad ku magacabaysaa khamran qiyaasan adooga qiyaas qaadana calaa casiiri cinabi baalka cinabka la yiraahdo oo iska furuudka isaguna caadiga ah. de cinabku maraaxil buu soo maraa marka hore cinab baa la yihahda marka dambena sabiib buu noqdaa w markuu adkaado hadda suuqyada lagu gadaayo oos adagiyo la cunahayo sabiib baa la yihahda marka cinabka markuu qoyan yahay boolshiida casiirucinab adoo qiyaas kaasa inta badan khamrada laga samayn jiray kaas maadaama khamrada inta badan laga samayn jiray nebiidkii iyo timirtii obiya lala dhigay waxaa wey khamra ma ku magacaabi kartaa qiyaasan cala casiirin cinab adoo dhahayo wuxuu ku yidhi sheekhu waqad ikhtalafa way isku khilaafeen asxaabunaa annaga asxaabtana asxaabu shaaficiya wadnaana waa isku khilaafeen fiihi ay fii hada alxukmi fii hadi tasmiya wa fii hada alqiyaas bay isku nanaafeen fiihi fi lqiyaas hawshaa in qiyaaskaa lagu socodsiiyo culummadanadu waa isku khilaafeen waana isku hayaan buu ku yidhi fa minhum waxaa ka mid a man duul baa ka mid a qaala yidhi yajuusu waa bannaanya isbaatu luqati luqada in lagu sugo iyo wal asmaai asmaada in lagu sugo bilqiyaas qiyaas in lagu sugo waa bannaan tahay de ola waay dhaheen warkaa waa bannaanya wax dhibana male liwaadki waxaan dhahaynaa zinaan dhahaynaa qiyaasan he cala zina anagoo qiyaas qaadana ala wad nisa anagoo qiyaas qaadanayno nabiidkii khamraan dhahayna qiyaasan calaa casiri cinab qola halkaasay ku wadeen qola halkaasay ku wadeen eh, liwaadka laakiin eh, liwaadka agga xadka markii la yihah zinada waad ogtiin wadaadda waxay maraan kutub fiqiga aad ugu badan liwaadka in la mariyo hee meesha zinada la mariyo hadduu guur soo maray hadduusan guur soo marin qaab noocaasa la mariya tafsiilka noocaasa laysa lahu dalbiga daliilu tafsiirka noocaas in la maro waa daciif jiddan ah, waa mukhaalif liaqwaali saxaaba waa camal saxaaba qof iska ogu weligaawo waxaa weeye liwaadku ama guurha soo mara ama yuusan soo mariye qaab gooniha ah loola tacaamulayaa qaab gooniha ah lala marhayaa in la yidhahdo qaabkii zinadaan marsiinayna baabu zina looga qiyaas qaadanaya oo looga qiilbaaraya waxaa weye waa daciif jiddan wey daciif kale maa waa jiddan wey aqwaal saxaba o dhan waa ka duwan fiqi saxaaba waa ka duwan saxabadu meel adaga liwaad kala mareen bay sababtoo ah waa hawl gooniya oo adigo aad u liidata wey gooniyo aad u liidatay marka meel adag in lala maro say u baahan tahay wuxuu yidhi wahuwa qowla abilcabaas ibnu suraj weye shaafic sahiir ninka la ohan jiray waa nin qatara weye nin qatar aad u adag oo culimmadii shaaficiyada ahaa weeye waxaa la ohan jiray asad daari libaax wax garaacayo cunayo dil ayaa la ohan jiray nin xataa risaala imaamu shaafic ayuu sharxay lakin sharxeeda lama hayo nin shaaficiya oo aad u adag ayuu ahaa ibnu suraj weye fiqi shaafici weye ninkaasaa ragga ka mida meeshaa maray waa abi caliy baa ka mid ibn abi hurayra ayaa ka mid ragga meesha rag badan baa meeshaa maray rag baa saa ku tego rag badan ayaa saa ku tego culamada shaaficiya ah ayaa hawshaa ku tegay waxaa qiyaasku waa bannaan yahay wey qiyaasku waa bannaan ayib laakiin oo luqa alcarabiya in lagu sugo asmaada lagu sugo wa minhum waxaa ka mida ah man duul baa ka mida ah, qaala yidhi laa yajuusu daalika hawshaa ma bannaana niman yidhi ayaa maray juwayni baa ka mida ah, khazaali baa ka mida aamidi baa ka mida rag badan wey meesha weli mutaakhiriintu ay u badan yihiin wey meesha u badan mutaakhiriinta shaaficida iyo kayrkoodba waa meeshaan dambe oo waxay dhaheen laa yajuusu daalika ilaa yajuusu alqiyaasu fi اlasmaa'i wاlluqaat ma banaanayn qiyaas ma banaanayn xukun shiraasi xukunkiisu durbari xukunki walawalu asaxu midka horaa saxiixa wey midan ayada asax iyo saxiix waa la oran karaa limaada liannu labada mas'alo waa mas'alo la maray daliil lagu kala gooyana ma jiro daliil lagu kala gooyana ma jiro waxaase laakiin u baahan in la ogaado shardiga ay leedahay waxaa weeye markaad leedahay hadda wadaadaha hor qowlkooda iyo juusu isbaat luqati walasmaa bilqiyaas marka leeyahay shardigiisu waxaa weeye laabudda min fahmi macna macnaha in la fahmo shardigaasu leeyahy shardi waaxid buu leeyahy oo ah laabudda min fahmi macna macnaha haddaad fahanto luqada carabiya hore ugu sugnaa iyo midkan hadda aad ku sugayso hadday macnaha calaaqa ka dhexayso la fahmi karo waa lasii qiyaas qaadan karaa waa lasii qiyaas qaadan kara haddii macnaha la fahmo manaa la fahmo ayaa shardigaas u dhexeeya wuxuukii walawalu asaxu midka hora saxiixa buu yihi maxaa dhacay lianna alcaraba carab buu yihi dadkii carbeed samad way ku magacowday weeye maa kaana wixii ahaa fii zamaaniha wakhtigeedii wixi jooga waxay ku magacowday oo minal acyaani daatooyinka ahaa biasmaai magacya ku magacowday daatooyinka wakhtigeedii joogay aabiyihii wakhtigeedii joogay libaaxii wakhtigeedii joogay timirtii wakhtigeedii joogtay maxaan dhahnaa bariiski waktigeedi jooga burki waktigeed jooga waxay ku magacowdeen haadaa asadun wahaadaa burun wahaadaa tamrun wahaadaa zabiibun bay dhaheen waktigoodii wixii joogay bay magac ku magacaabeen waqad samat ilcarabu carab waxay ku magacowday weeye maa kaana wuxuu ahaa ashyaa maa kaana ashyaadi kaana ahaa fii zamaaniha waktigeedii wey min alacyaani cayaanku waa daataday shayga la taaban karo tusaaleahaan libaax waa daata wey doc waa daata wey saclab waa daata wey ashyaadaasa daatada insaan waa daata wey biasmaai magacya ku magacaabeen wey magacya ku magacaabeen u bixiyeen wey uma intaas kabacdina inqaraduu waxaa weeye carab waa baaba'eenoo waa dhammaadeen carabtii waktigaa joogtay inqaraduu ay halaku way halaagsameen waa dhinteen wey inqaraduu ay dahabuu halaku way halaagsameen waa tageen wey wanqaradad waa halaagsato waa tagto waa baaba'day weeye tilka alacyaanu acyaanta ayadaa ahaydo wax ku magacaabeen libaaxi meesha taagno haada asad aydeena asna qad maata waa dhintay libaaxi waa dhintay ninkii magacan libaaxu bixiyay waa dhintay labadii sooma dhiman labadii waa dhintay wey saxiix warka warka dood kama jirto wanqaradat tilka alacyaan acyaantaasna halakadu waa maatad waa dahabad waa tagtay iyaduna wey ayb taa waan garan wa ajmaca way ku ijmaaceen wa ajmaca annaasu dadkiina waxay ku ijmaaceen buu yidhi calaa tasmiyati ku magacaabud weeye amhaalihaa ee amhaali acyaan in lagu magacaabo bitilka asmaa magacyaa sababto in lagu magacaabo war libaaxii carab ay libaax u bixisay iyo carabta u bixisay labadiba waa dhinteen wey dadkii gadaal ka yimid iyo libaaxii gadaal ka yimid maxaa xal ah maxaa dhex yaala ma magac cusub bay u bixiyeen oo libaax intay ka leexiyeenba waxay u bixiyeen hee waxay dhaheen jamal miyay dhaheen tusaalahaan riti jamal miyay dhaheen maya ma aydiina magaca laftiisio asad ay siiyeen marka waad garatay la taha oo maxay asad u tiraadeen xaggeed ka keenteen ma dejin cusub oo idigu aad dejinaysaanba waxay dhaheen maya dejin cusub anagu dejinayna maha muxuu yahay waa qiyaasan hee calaa maa dahaba wamaata wanqarada wixii tegey oo dhintay ayaan waqiyaas qaadanayna ajmac anaasu dadku waay ku ajmaaceen oo ku kulmeen oo khilaaf uusan ka jirin calaa tasmiyati in lagu magacaabo amaaliha amaali tilka acyaan weeye cayaantii hore oo dhimatay in lagu magacaabo bitilka aasmaa asmaada ayada oo asad iyo tacrab iyo dubacyi ahayd in lagu magacaabo tamri iyo zamiib in lagu magacaabo ayay dadku ku ijmaaceen wey fadalla wuxuu ku tusay buu ku yidhi calaa anahum dadku iyo uh, gadaal ka yimid wey al anahum annaas wey anahum naas kaad u damiirka cala anahum annaas dadku qaasuuha inay qiyaas qaateen asmaadaas cala alacyaani acyaanta in qiyaas qaateen weeye allatii taasoo samuuha ay ku magacaabeen wey anahum ayagu qaasuuha inay uga qiyaas qaateen cala alacyaan acyaanta inay uga qiyaas qaateen acyaanta hore wey allatii taasoo samuuha ay ku magacaabeen carabta ay ku magacaabeen inay tan dambe uga qiyaas qaateen wey warkaasuu shiraasi maray wey ninkaas warkaasu maray shiraazi warkiisana isaga mulaaxadaad bu iska le lakin mulaaxadadka hadda wax saa usuni badan ma waxaa la odhan karaa shiraazigu hawshan hadda aad sheegayso qiyaas kuma jiro libaaxii kii horay u joogay oo dhintay ood sheegayso kuwo ka farcamay baa dhoobnaa oo taagnaa asagu markuu dhibanahayey ma jira libaax intuu baaba adduunka ka dhammaaday mid kaloo gadaal ka yid ma jiro laakiin muxuu ahaa yatawaara wayatawaalad waa isdhaldhalahayaaw libaaxii lagu magacaabay libaax wuu dhintay kuwaa joogo yar yarow ka tego wey ku yarka waaweynaa kuwo kale ka tageen kuwo kale ka tageen kuwo kale ka tageen kuwo kale ka tageen weligood waa socotaa mid walbana waa asad wey wax la qiyaas qaatay marka ma jireen he waa shaygii oo socdo wey alaysa kadaalika shaygii oo tawaalada waa takaasara wastamara wey marka wax qiyaasa oo go-ay ma jiro waa la odhan karaa taa waa laohan waa lagu bushin kara waxaa kaloo lagu bushin karaa oo la yidhaahdaa oo culimo qaarkood ay ku jawaabeen waxay dhaheen waxaan waa min baab aljinsi wey leexu waa jinsi mar haddii lagu magacaabay kii horreeyey oo la arkay wixii ka dambeeyena jinsiga asaga ah baa waxaa la yidhaha jinsi wey carab marka wuxuu joogay ciraaq libaax bal asad bay u yaqaaneen kii suuriya yaalay dimashik joogay libaax bay u yaqaaneen kii joogay masar asad baa loo yaqaanay kii joogay xijaas kii yaman joogay mid walba asad baa loo yaqaanay wayna kala duwanaydu marka waktiyadeena waa kala horeeyey marka waxaan jinsi u ahaabaa la yiri asagu marka jinsiga wuxuu kaga jawaaba oo yidhaahdaa carabtu jinsi in la yah shaygan waa jinsi in la yidhaahdo waa isdilaax gadaal laga keeno carabuma aqoonin haddaad taa ku jawaabto adigana waxaa lagu odhan majaaskan iyo xaqiiqadan aad la ordayso lam takun carabu tacriifuha carab ma aqoon adigu maxaa majaaska u keentay xaqiiqada maxaa u keentay wey sida weligaa iska soc wadaadadu shay bay markay diidahayaan waxay ku dhihi shaygan lama aqoonin mid kaloo asagoo watana wuu keeni markaa tira kan lama aqoon ku le wax dhiba male ah, wax dhiba male kii horna wax dhiba male marka ah, haddaad tiraa carabujinsi ma aqoonin waxaa lagu dhihi majaaska xaggeed ka keenta ah, asmaadu waa manquulo ma xaggeed ka keenta dhib male waa iska isilaax waa heshiis baa odhan waa kadaalika kanuna waa heshiis wax dhibana male marka hawsha ayadaa wuu ku jawaabaa laakiin waxsaa usii macno badan ma aha waxsaa usii macno badan ma aha almuhim marka waxaa weye lianna alcarabu iyo samad waxay ku magacooda maa kaana wixii ahaa fii zamaniha zamankeedii waktigeedii wixii joogay oo min alacyaani daata oo la taaban karo waxay ku madbeen asmaa bay ku magacawd suma anqaraduu carabtii waa dhammaadeen oo way halaagsameen weeye waa dhinteen wanqaradad way dhammaatay weeye oo way tagtay tilka alacyaan acyaanta iyadana waa dhammaatay weeye acyaantii gadaal ka timid maxaa xala waa ajmaca naasu dadku way ku ijmaaceen calaa tasmiyati ku magacaabid weeye amhaaliha amhaali acyaan lagu magacaabo bitilka asmaa asmaadii ayada ahayd lagu magacaabo way ku ijmaaceen weye dadku wey fadalla wuxuu ku tusay calaa annahum dadku qaasuu aha inay qiyaas qaateen weeye calى acyaan acyaantiina way qiyaas qaateen carab ay ku magacowday allatii taasoo samuuha ay asmaadan ku magacowdeen ayay midi gadaal ka timid uga qiyaas qaateen warkaasu shiiraas marka wax siyaasadda usidib wey ma aha weeye hadalka asaga sidib dhib wey maaha waxba si maxaa la yihahda khulaasa yar oo ku saabsan majaaska waaa ku saabsan luuqada iyo hawsheeda aanu dhowr qodob ka taaban qodobka koowaad waxaa weye kutubuusul fiqi aadka ugu qorod ku arkaysaan waxaa weye in la yihahdo hali luuqatu tawqiifiyatun am isilaaxiyatun luqaduma tawqiifibaa oo ilaahay xaggiisay ka timi mise waa isilaaxiyatu mise waa wax lagu heshiiyey ayb jawaabta markii laga jawaabayo wadaadadu waxay yidhaahdaan qaarba meel bay ku dhuftaan qaar waxay dhahan luqadu waa tawqiifiya ilaahay xaggiisay ka timid ilaahay baa asmaada dadka baray wa callama aadama asmaa'a wey luqadda dadka ilaahay baa baray xagga allay ka timid qolaalkaasay maraan qolna waxay dhahaan ma ahane waa isilaaxiyo oo waa lagu heshiiyey dadka ayagaa ku heshiiye qol halkaasay maraan qolo saddexaad qowl saddexaad waxaa weeye waxay dhahaan maxaa la yidhahda istilaaxina waa noqon kartaa tawqiifina waa noqon kartaa oo labadiiba iska qaar ilaahay dadka uu ku ilhaamiyo xagga min allahi kaana waa dhici kartaa qaar dadku heshiina waa dhici kartaa waxadda us aad u sii weyn oo laysku laayo o laysgu dagaalamo khilaaf laga oogana ma aha way waan ka tegaynaa saddexda qowl baa ku jira luqaddu waa tawqiifi xagga allay ka timid qolo tii eh, maaa la yiha ma ana waa isilaaxiya iyo qolo yii labadaba waa dhici kartaa anagu dhihi mayno waa tawqiifyana dhihi mayno waa isilaaxiyana dhihi mayno labada inay tahay waa dhici kartaa oy murakabo tahay min ashayayni macna inay tahay qolo jirina wadaada yihiin waa jiraan qodob saddexaad waxaa weeye oo asagu muhiima ah waxaa weeye wadaadada marka eh, eh, inta badan inta badan waxay rajaxaan inay tahay isilaaxiya inay tahay Ah, wadaaddo inta badan mutaahiriinta khaasa inay islaaxay tahay bay rajxaan wey laakiin wadaaddo kalena waxay rajxaan inay tawqiifay tahay bay rajxaan adu alfuhum khilaafku waa taatay kutubtana saasaa ku qoran qodobka labaad waxa wey anaga naga museeya laa yajuusu taqyiiru awdaaci luqawiya wey ah, lanna hadaa talaacuba inaad luuqadda lagu talaacubo oo la bedelo oo wixii loo yaqaanay thow aad khubis u bixiso oo wixii kitaab loo yaqaanay aad maa u bixiso oo wixii shajir loo yaqaanay aad tira jamal aad tiraahdo oo luuqadda aad ku ciyaarto oo wixii talaaq loo yaqaanay aad tiraahdo waa nikaax aad tiraahdo awdaaca luqawiya in lagu ciyaaro oo lababedelo laa yajuusu hawshaa ma banaana wada hadday yihahdo waa jiraan waa banaan tahay w haddii laga bedelo oo meesha iimaan loo yaqaana aan kufri ana ku heshiino w kufri loo yaqaana iimaan aan u bixino oo wixii salaad loo yaqaana aan u bixino e zaka aan u bixino waxaa weye waxyaalaha istilaaxaadka luqawiga iyo awdaacda luqawiga in la bedelo laa yajuusu laa yajuusu tawdiixu macala taqyiiru awdaac luqawiya lannaha talaacub oo qofki markaad la hadasho oo alaaq aad tiraahdo alaaq furitaan ufahamtana furitaan uma jira nikaax baan u jira aalaqa alfulaanu sawjato markaasaad waxaad fahanteen farsaatirmay waxaan ka wadaa wuu guursaday silaaxaadka noocaasa in la bedelo luqawiga lama ogolo sidoo kale qodob saddexaad waxa way alasmaa sharciya hayru mujmala wey ajmaa harciya asalaa zakaa sawn iimaan kufr asmaada sharciga oo luuqada ku soo aroortay waxaa laysku hayaa horta mujmala mise he waa mubayana oo waa la cadeeyey suufiq waa laysku haya la somaa keliyad muhiim waa inaad la socota hawsha ayaad ku baraaruga asmaadan ayadood maqlayso iimaan iyo kufri iyo nifaaq iyo e, jihaad iyo salaad iyo zakaad iyo xajiya laleeyahay ma mujmala oo kelimad mujmaloon macnaheeda la garanaynba mise waa kelimad mubayana oo waadixoo macnaheeda la garanahayo wadaadda mutaakhiirna waxay dhaheen waxaa wey ahlulbidac u badan ba waxay dhaheen waa mujmala wey laakiin صaxiixu waxaa weeye alasmaa sharciya ayru mujmala weya waana waadixa macnaheeduna waa cajab alasmaa sharciya ayru mujmala macnaheeduna waa waadix waana mubayinow salaa haddii la yidhaahdo waa midii shareecadu ay sheegtay iimaan haddii la yihahdo waa kii sharcigu sheegay kufri haddii la sheego waa kii sharcigu sheegay zaka haddii la sheego waa kii sharcigu sheegay macnihiisuna waa cad yahay wax mujmalana ma jiro oo laga istaag bay lagu socodsiinaya sidiisa ayaa lagu socodsiinaya waa waadixa wey asmaada ayaa waadixa wey afraad waxa wey in la yihahdo laa yajuusu taqyiiru musطalaxaati sharciya wey musطalaxaadka oo culummadu ay qaab u dejiyeen ama nusuusta ku soo arooray in la bedelo oo la taqyiiriyo ma bannaano isilaaxaadka harcigaa isilaaxaadka sharciya mustalaxaadka sharciya in la bedelo ma banaano weeye ayadana hawshaa iska ogo weeye lanno sharcigaa ku soo arooray sharciguna saasuu qiray sidaasuu ogolaaday bitifaaq weeye sharcigu saas ku so aroray culmadu saasay ku fasireen waa hawl laga heshiyo saa ku socota inaad marka bedelsho lama ogolo wey haddii laakiin bedelidii istilaaxay culimmadu ay dejiyeen aad fiid soo hayso oo wax ku korkorrinayso aan waxba ka bedelino naashnaashayso ood qurqurxinayso taa wax dhiba ma lew hadduu laakiin hore istilaaxu u qaldanaa macnaha la socmiddan waa midda la yihahdo laa mushaaxata fi istilaax haddii la yidhahdo istilaaxa haddii uu ka ka dhalanayo dhib ka dhalanayo fasaad ka dhalanayo waa la bedelahaya laakiin haddaan waxba ka dhalayn lama bedelayo sidiisaa loo daynayo laakiin islaax baa dejisay isilaaxaase fasaad baa ka dhalanaya waa ijmac wey kaa asaga in la bedelayo mana dhihi kartid laa mushaaxata fi istilaax kaa oran ma oran kartid horey baan uga soo hadlay horey baan uga soo hadalnay markaanu aqrinayna usul min cilmi usulka hore uga soo hadal taa marka waa in la ogaado islaaxaadka sharciga lama ogola in la bedelo weeye haddaan wax dhib aysan ku jirin oo nusqaan aysan ku jirin wey ayib qodobka shanaad waxaa weeye in la yidhaahdo alcurfiga maanta o dhan curfi baan ka hadlaynay oo curfiga luuqadda ma laga qaadan kara waxaasan ka hadlayn curfiga laga hadlaya waxaa weeye laabudda an yakuuna alcurfu saabiqan aw xaadiran fii waqti lwaxyi curfiga laga hadlaayo oo luuqadda laga qaadanaya kelimaadka laga qaadanaya ama nusuusta lagu qaydahayo waxaa weeye alcurfu saabiq aw alxaadir fii waqti waxyi wey waxyigu markuu degahayey oo nebi maxamed loo waxyoonayo curfigu waa inuu shay ka horreeyey ahaa ama ma ahane kaana xaadiran waa muqaarinan maaa fii waqti alkhitaab wey markii shareecadu degaysa o qur-aanku degaya sunnada nebigu calay sl noolaa curfigaas waa inuu ama horay u sii jiro curfi horay u sii jiro laga hadlaayo uu yahay ama waqtiga uu jiro wey laakiin curfigu hadduu gadaal ka yimaado curfi gadaal adugu aad ka keentoo dad ay gadaal ka degsadeen nusuusta laguma fasiro shareecada laguma fasiro musalaxna lagama dhigo waana baail wey midka asaga iska ilaali midka asaga midka asaga weligaa iska ilaali wey aad buna u liitaa oo nusuusta ayaa lagu luqun jibaaraawo nusuusta lagu luqun jibaaraayo iyo shay aad u liita wey shay qodobka lixaad waxa weeye in la yiraahdo oo shalana aan baraarujinay asmaada sharciga iyo xaqaaiqda sharciga waxaa weeye waa masalo jirta oo sugan wey masalo jirta oo sugan weeye ashaacirada khilaafka uu soo raray shiiraash uu soo raray asaguna isku baraanbaray waxba dheg jala qawsin alxaqaa'iq sharciya waa hawl jirta wey minhaana waxaa ka mida ah oo noogu muhiimsan annaga waxaa weeye aliimaan baa ka mida la soco iimaanku xaqaa'iq weeye sharciya weeye nebi maxamed alay sla suu ku fasiray oo inuu iimaanku acmaal iyo ah, ah, hawl acmaaloo la samaynaayo iyo qalbiga wax la gelinaayo iyo mid carabka looga hadlay uu ka kooban yahay weeye saas daraaddeed nabig alay slam waatuu yidhi aamunukum iimaana billahi wafdi cabdilqays waatuu yiri fi sahih muslim waatuu yiri nabig alay xadiis cabdullahi bin cabbaas sahih muslim nabigu waatuu ku yidhi waxaa waxaan idin amrahayaa oo idin farhayaa ilaahay inaad rumaysaan markaasuu nebigu cali wuxuu ku yidhi atadruuna mal iimaanu billah iimaanu billah waxay ma garanaysaa markaasay leeyiin allah wa rasuulah markaasay iimaanu billah waxay inaad ilaahay rumaysaan wa iqaamu salaa wa itaa'u zakaa la socaada acmaasha caadiga oo salaad iyo zakaa iyo qumus in la bixiyo ayuu nebigu wuxuu ku sheegay inay tahay hee iimaan inay tahay alaysa kadaalika iimaan inay tahay marka waana acmaal la socdo jawaarixda laga samaynayo nin marka wuxuu ku sheegay inay iimaanka inay qayb ka mid inay tahay acmaal la samaynayo qayb inay ictiqaad tahay oo qalbiga la gelinayo qayb in lagu hadlayo marka waa xaqiiqa sharciya weeye marka cid kale oo la weydiinayo ma jirta warkoodana murji'ada waa masale irjaa'iya ah. hawshaan maxaa la yidhahdaa dheg jalaq loo siin maayo waa laga tegaya loona joojin maayo la joojinmaya warkoodaasna waxba laga soo qaadi maayo qodobka lixaad waxaa qodobka eh, toddobaad waxaa wey qodobka toddobaad waa in la yidhaahdo qiyaasku waa masale hadda loogu dambayso leeya alqiyaasu jaa'isun fi اlasmaa'i bisharطi idaa curifa almacna wاlcila qiyaaska in asmaada eh, la qiyaas qaato luuqaadka waa jaais waana banaan tahay bishardi waaxid waaxid idaa curifa almacna wاlcila cilada iyo macnaha haddii la garto oo hadda tusaale ahaan liwaadka oo kale markii lasoo qaado liwaadka ma la qiyaas qaadan karaa waxaa wala qiyaas qaadan karaa liannahu macnihii zinada ayaa meesha ku jira oo muxuu ah zinadu waxay ahayd laba farji oo la isgeliyo oon isu bannaanayn laba farji oon isu bannaanayn oo la isgeliyo isu tagtay ahayd huna ayana maxaan haynaa laba farji oo la isgeliyey oo isu bannaanayn alaysa kadalika marka macni waa macna la fahmi karo oo zino waa la ohan kara laakiin xagga axkaamta waa lagu kala duwi karaa waa lagu kala duwi karaa waxaa la mida midda ayadaa sariqadaa la mida sariqada haddii qof sariqo waxaa loo yaqaanay qof maal qaata una qaata calaa jihati maxaa la khufya si qarsoon u qaata si qarsoon qofki maal u qaata ayaa saariq loo yaqaanay ayib haddii qof hadda intuu qabuuraha tago qofkii la xabaalay kafanti uu kala baxo oo alwaaxii iyo meesha hawshii la geliye iyo birihii la geliyey iyo fuusooyinkii la geliye alwaaxii iyo kafantii maryihii la baxo ee saariq ma la odhan karaa waxay dhaheen saariq ma la odhan karaa haddii la yihahdo waxaan leenahay min jihati luuqa baan u dhahaynaa oo sidii luuqa carabiya loogu yaqaanay qofka waxala saariq loogu yaqaanay waa isku mid oo kana waa saariq kaana waa saariq waa loo qiyaas qaadanaya miyaa la odhanaya wadaadda waxay dhaheen ha wadaadana waxay dhaheen mayo min xayu haddii la yidhaahdo fiqi iyo usuul fiqi haddii la yidhahdo ayada in qiyaas la maraya muran kama jiro taa kama hadlaynaa hadda laakiin luqawa waa laga hadlayo wadaaddo waxay dhaheen maya ma banaana qaarna waxay dhaheen waa banaanta qiyaasan ee calaa sariqati ala hada sariq hada sariq leannu maxaa dhacay kaana sariiquu ahaayo qof maalkiisa si qarsoodiya ah loo qaata buu ahaa kanna waa sariqa oo qof god la qoday iyo qof dheel lagu qariyey iyo hawl la duugay oo la qariyey qof gadaal u qoday weliba asagoo waqti hameennimaa u dhuuntay oo dadka iska qarinaya waa kufyo kufyo weeye maxaa le waa sariiq sariqow Ah, sidaa daraaddeed haddii hadda qof uu qof jeefsiiba isagoon u jeedin jeefsiiba midka loo carabta waxay u yaqaanaan eh, taraar baa la yidhaha taraar jeebsiibidda qof maxanaa iska masaajid ka baxayo meel iska maraya jeebsiida qac baad mobil baad ka siiday ilaa dhowr boqol oo dollar lacag baad ka jeebsiibtay qofkan saariq ma la odhanay mise saariq lama odhanayo liannu akhada shayin hee eh, bilkhufya uu qaaday ma la odhanay mise lama odhanayo haddaad tirahdo waa saariq xukmi sariqada lagu socodsiin haddaad tirahdo sariqo maana waa qaab kalena eh, qaab kalaa lala mari qofna wuxuu mara tusaale ahaan qof akoonkiisbu intuu galay oo twitterkiisa jabsaday oo akoonkiisa bankiga galay ayuu meesha xisaabaadka waxbuu ka babadelay gurigiisun hadda iska fadhiyaa la soco bankigaaga ma tegin akoonkaaga ma tegin lacag kaama qaadan gurigiisu iska fadhiyaa taleefonkiisu ku jira internet ku jira nambaruu kala babadelay meel zero ahayd buu one ku daray meel zero ahayd buu maxaa wax ka bedelay meel boqol ahayd buu wax ka dhigay hal ka dhigay waxbuu babadelay akoonkiisu waxu waxay nambar ku qorqoray kaagana waxbuu ku qorqoray hadhowna waa iska tegay akoonkaaga hadhow waxbaa ka maqan kiisina waxbaa ka buuxa qofkana asaga ma la qaban kara min xayu luuqa ma la ohan kara saariq manaa hawl akaam ciiddaa ka badan ba ka dhalanaysa hawl ciiddaa ka badan axkaam ba ka dhalanaysa haddii qofkan hadda loo yimaado xuli anuu gurigaygaan joog ninkaan ma aqaano ma arag aad sheegaysaan akoon leeyahay ma arag furiisa ma aqaano dhamarkiisa ma aqaano weligays ma baana arag waxaad sheegaysaan ma aqaano xaggee anu wax ku xada meesha wax ku xaday caddeeyo war internet baad gasho nambaraad u ogolo waxaysa hawlkaas halkaasaad martay wey ah, saariq baad tuug baa tahay baa laleeyahay gacanta ma laga goynaysa lama goynayo hawlahaas oo dhan baa ku jira marka waaa sida صaiixa waxaa weeye xooga badan in la yihaahdo alqiyaasu jaa'isu fi اlasmaa'i bishardi idaa curifa alcilatu wاsabab wey marka ciladii sababk waa la fahmi karaa qofka internetka wax ku bedelay oo qof akoonkiisa qalin shubateeye o wax kala bedelo takyirka sameeyey qad facala shay-an haddii marka lasoo dul istaaga loo warya maxaad samaynaysaa waxaa weye w isku dhexyaaci lahaw tuug bu aha waxbuu samaynayo waa la dhuumanahayo laakiin haddii xataa luuqadda laga murmo oo luuqadda laga yaala ku sugi mayno qiyaas luuqa ku sugi mayno qiyaaska sharcigahabaa ku yaala qofkan akoonka wax sameeyey oo xawaalada wax isku dabamariyo internetka wax isku dabamariyo akoomada kala bedelaya min baabi sariqaa la maraa min baab alqiyaas baa la maraya sharcigaa la maraya sariqa xaggeedaan la marinaya sariqa xaggeedaan la marinaya waa iska dhigirtaa qodobka sideedada ugu dambeeya waxaa weeye in la yiraahdo in la yirao waa mida haddan sheegan ugu dambaysa lakin min baab tambiib aan ubaraarujin in la yirahdo qofkii aan qiyaaska luqawigaa sugin man lam yusbit qiyaasa luqawi asbata qiyaasa sharcigu qofkii yihahda asmaada in laysaga qiyaas anigu ma ogoli luqada carabiga wuxuu sugaya oo ku qasbaya inuu yidhaahdo qiyaaska sharciga waan ogolahay weeye hadduusan ogolaanna fasaad weyn baa ka dhalanhayagu in la yidhaha man lam yusbit alqiyaas aluqawi ajaasa alqiyaas asharci qofkan qiyaaska luqawigaa sugin waa ogol yahay waana itifaaq weeye qiyaaska sharciga isaga waa laysla ogolyahay wax dooda iyo wax muranana midda ayadaa kama jiro marka howlaha iyaga waa howla u baahan in la baraarujiyo hada wabilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin